bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi ambiyaa walmursaliin nabiyina maxamed wacala alihi waasxaabi ajmaciin runtii magaalada muqdisho maalmaha dhibaatooyin aada iyo aada u baan ayaa lagu qabay laga soo bilaabo shan maalin oo waxa weye maanta waxa weeye ay u dambayday magaalada muqdisho lagama shaqaysan qaydaha waxa weeye suuqyaha ugu waaweyn sida suuqa camarweyne suuqa madiina suuqa kaaraan suuqa waxa weeye suuq dacaad bakaaro suuqyaha soomaaliya ugu asalsan lagama shaqaysan amaba waxaan dhihi karnaa laga soo bilaabo xoosh ilaa gubadhaynta ka dhexayda lagama shaqaysan ama tireed disho ilaa meesha la yidhaha isbitaalka keysana inta ka dhexayda lagama shaqaysan waa cirfyada frankiis magaalada muqdisho isugu fog dhibaatada dadka runtii qabsata waxaa kamida isbitaalada iyo waxa waxawaaye la aadi waayey oo runtii islaamihi waxaweye banaanada ku umulayaan aysa isbitaaladii aadi karin laga keenayo bakaaraha soos lama gey karo amase waxa weye isbitaal banaandig lama gey karo haba yaraade waxa weye wax adeegyada bulshada dhammaantood waa xiriya sida iskuullada jaamacadaha goobaha caafimaadka haba ugu daraato maanta ilaa shalay haba ugu darnaato oo maanta maantao kale waxaan dhihi karnaa maanta daayir sheeg oo rogmaday magaalada muqdisho kamid maahan dukaan wax ka gadmeenna kamid maahan qof isbitaal tagta kamid maahan dadka dhan marka runtii dhibaatay aad iyo aada u baan ayaa kasoo gaaray waa saami kartaa magaalo ay afar milyan oo qofood ku noofo intaas la eg waxa weeye oon haba yareede wax goobo caafimaad maanta furnayn wax haba yareeday iswaxbarashadii furnayn dukaamadii aysa furnayn hadda runtii magaalada muqdisho wax laga bixin karaa sawira lama arko dadkii runtii daleyda ay baryaha waa ku dhibaatoodeen hadda waxyaaba badan aa soo gaaray waxyaalaha ila calalxumada badan arkay waxaa kamid ah runtii islaamo inta la weeyey oo baabuur lagu soo qaaday laga soo qaaday xaafada waxa weeye kaaraan qaybo kamida ah loona wada soof see dhex laga celiyey runtii haddana waxa weye markii meel la marsiya la waayey kadib dhibaatooyinkaasoo aada iyo aad u tiro badan ayaa ka jiray waxaalaana ugu yaraan maanta waxa weye dhibaatada soomaalida gaartay dhowr boqol oo qofooda waxa weye ay galaafataan leena halka nima dartiisa oo waxaweye ninkaasi macayo looga ay u galaafan waa tahay cabdullaahi xagaley eh, waad maqashaa nabadan warsame waadna la socotaa waaqica Eh, maxaa ku baxay seed u aragtaa arrintan eh, bismillahi raxmaan raxiim runtii waa ayaan daro eh, waxaan u arkaa maaragtay mashaakil qabsaday shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer muqdisho waxaan aaminsanahay isaga laftiisa dalka soo booqanaya hadii uu og yahay dhibaatooyinka booqashadiisu gaarsiinayso shacabka soomaaliyeed xataa ugu yaraan bili-aadinimo inuu xataa dhihi lahaa maaragtay eh, si kale wax dhihi lahaa uusan booqdeenba laakiin eh, dhibka qabsaday ummadda soomaaliyeed wuxuu muujinayaa in dawladda maanta ka talisa dalka soomaaliya ay tahay dawladda beesha caalamka ama arrimaha dibadda ee dalka soomaaliya ee aysan wax yani shuqul ah ku lahayn shacabkeeda iyo danaha iyo mustaqbalka ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed inaysan wax xilla ah iska saaraynin maxaa yeelay eh, afar maalmood ama shan maalmood oo ummada saas loogu cadaabo qof imaanayo daraadeed isaguna uu joogay keliya daqiiqado tirsan ee eh, maaragtay eh, muqdisho yani dhowr kelmadood ka yiraahdo keliya intaas ummada loogu cadibayo waxaad moodaa waa waa alla ka fogaansho waxayna keenaysaa in ummaddu indhaha ku kala furto waxa meesha ka jira iyo iyo iyo nimanka ay yidhaahdeen maaragtay waa noo dawlad bal waxa ay meesha ka wadaan inay ummaddu aada usii aragto intii hore u ogeydna way ogeyd inta aan ogeyna inay bal arkaan in horta hal qof ama shaksi eh, eh, ama dhaqaale loogu xilanayo ama magac loogu xilanayo in shacabka sidaa loogu cadaadiyo inay taa wax ka baxsan maaragtay eh, bini aadinimada tan kale tan kale haddii aan raacsado mid yar Eh, waa waa kuma ninka na soo booqanayo horta yacni way dhici kartaa in ay jiraan eh, waagii abaaraha iyo raashinkii ay ku soo galeen dalka soomaaliya laakiin maxaa ka dambeeyey maxuuse raashinka ahaa eh, waxaan dhihi karnaa raashinkii soomaaliya ay kusoo galeen nimanka wuxuu ahaa furihii ay kusoo galeen albaabka soomaaliya si ay uga fushidaan danahooda waa qiyaasi karnaa maanta dalka turkigu dhibaatada uu ku haayo dalka soomaaliya garoonka uu maanta furay ee loogu yeerayna garoonku dhaqaalihii garoonka kasoo baxay ayaa lagu furay ee caawinaad turkiga u fidiyey ummada soomaaliyeed maysan ahayn waxaa la dhihi karaaba iyagaa axsaan loogu sameeyey oo shirkadooda yacni inay ka shaqaysato soomaaliya loo ogolaaday oo laga soo hormariyey shirkado kale oo badan oo ay la geli lahayd loolan Eh, ayaga baxsaan loo sameeyo oo inay nooga mahad celiyaan aan mudnahin laakiin in ayaga maanta loo buunbuuniyo oo yani furitaanka airbortka isaga loogu yeero eh, maarata madaxweynihii turkiga loogu yeero runtii khalad baan u arkaa runtii waa tahay aad baad umahadsantaha waan kuu soo laabanaya nabadan warsame dadka maxay hadal hayaan dadka magaalada muqdisho eh, maadaama muddo shan maalmood ah la xanibnaa dhibaatooyin fara badan ay jireen dadka guuxoodu waa maxay adigoo noo sawiraya sidee bay arrintan u falanqeynayeen qofkii dadka guuxoodu waxa weeye dadka mudqisho ku dhaqan waa looma ooyaan cidna umaqaxawa kuwa xuquuqa ma lahan allah subxaana watacaala nin uga baqahu ma joogo oo waxa weeye isla maalinta qiyaamaha lagu xisaabiha nin kuwankan jooga inaysa ahay haddana waxa weeye aan xataa wax xuquuqa kuwa xataa gaaladu tilmaantaa haddana aysa lahayn hadda qofkuna waxa weye labadaas haduusa mid kamida ah waxa weeye oo kii loo ogolay waxa weye waa dadka la dheelo rutii dadka baqadasho jooga waxaa waaye waa meel lagu barbarto oo waxa waaye dhakhaatiir ilmaha dibadda laga keeno waxa waaye la yihaha waxa waaye ki ku barbarta la yihaha ninkii soo degaaba waxaa la yihaha inta loo xiro la yihaha haw baqbaktiyeen hadda waxaad qiyaasi kartaa dad nin layjiran le oo waxa waaye canqoa kii islaam foolehele oo qof waayeela le ee shan maalinimaan la garanayn dadkii socaya ma shan milyan a ah, marka waxa waaye ah, shantaas maalin waxa waaye dhibaata gaartay waxay u gaartana waa nin ajanabigan wadanka waxba ku lahay isagan xataa waxa weeye aan xataa wadanka wax dano waxa weeye isagu dano shaksiyadeed kale laakiin aan rabin marka waxa weeye waxaa loo yaqaan oo maalmahan loo yaqaan dadka shanta milyan oo ninku ka qiimaha badan yahay halka nin ka qiimo badan yahay aad baad umahadsan tahay nabadoon warsame innagoo doodeena sii wadan doonna aan dhegaysanno o aan soo gudbinno dareenka qaar kale oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ay ka muujiyeen xanibaada lagu sameeyey shantii maalmood ee ugu dambeeyey horta waan arkay waddooyinka xiran mar haddaan magaalada muqdisho joogo oo qof safar ku yimid aanan ahayna waan garanayaa sababaha ay u xihan yihiin muxuu aha waddooyinku dhib waa lagala kulmayaa qof dan lahaa oo intuu meel ka soo tegey meel uu ka danaysan lahaa u socda dukaamays u socda meherad u socda muxuu ahaa qaraaba salaan u socda cisbitaal u socda iskool u socda uu waddadii mari maysa la yidhi waa run dhib badan buu la kulmayaa marka aniga ruuxayga waa soo gaadhay shalayto meel xaafad baan ka yimid xaafad kalean u soo socday jimco walow way ahayd waa soo mari waaye waa noqda xaafadii aan ka imid baan dib ugu noqo waxaan dareem in joojiyo la yidhaahday noqo oo halka mari maysid oo baabuurtiina aan ka degnay oon laga yamaagnay oo la mari waayey haddana lugtii ruuxeeda la mari waayey tan aniga waadooyinka aan soo maray dhibaatan hadda la soo kulmay gaari ayaa lacag iga soo qaatay wuxuu ii dhahay waddada sayidka ayaan marayaa waddada sayidka imusan masiinin markuu dabka maraya ayuu buundooyinka xaggooda ii waday markii horta dhexda la maraayana haddana ciidan ayaana joojiyey waa lasoo waana soo leexiyey meelihii uu noogu talagalay namuu dhigin meel duura halkaasuna dhigay haddana duurkaan ka soo lubeeyey sidiiaan ku imaaday meelihii ani aan rabay caqabadaha ugu waaweyn oo aan la kulmin intaasay ahaayeen bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa shaacir shiikow xaqiiqatan culayska ugu weyn dadku wuxuu kala gaar ahaan aniga shalay iyay ahayd shalay waxaan u socday talee xaggeeda dhibaato aad u weynaan kala kulmay wadooyin yaryar oo cariiriya qaar bacad ay yihiin baabuurtii waddada isku wada timid mootooyinka bajaajka hadda hal wadoo magaalada rimada ha wada marto cabdullahi xagaley dabcan waxaad joogtaa eh, waddan ka tirsan qaaradda yurub ma dhacdaa in sidan oo kale caasimad loo xanibo oo dhaqdhaqaaqa loo joojiyo liajli madaxweyne kaleoo ajanabi ah oo waddanka imanaya wax dhici kara ma aha wax lagu arkay ma aha wax laga filayana ma aha inay dhacdo arrintaas oo kale xataa iska daa in loo xayiro magaalo caasimada ahayd askarta booliiska ah ee maalintaa laga yaabo in maaragtay eh, soo dhaweyntiisa meesha lagu soo dhaweynayo ay kor ka ogaadaan ayaan loo ogolayn inay hub qaataan oo la yidhaahdaa hubkaad sidataan shacabkeena ayaa ka argagaxaya marka iskaba daa macadallah in la yidhaahdo eh, eh, magaaladan loo xayiro iska daaya haddii xataa wadankaan jooga boqorkiisa oo booqasho wadan kale ku joogo maanta la yiraahdo eh, guri laba dabaqa ah ayaa dadkaagii kusoo dumay wadankuu joogo soo laabanaya marka waxaad moodaa dadkeena waxaa madaxdeena waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo horta jinsiyada iyo dhalashada iyo wadaniyada iyo yani meelo badan baa ka maqan Eh, dadka nooca ah, eh, maanta la yidhahdo wadanka ayay madax ka yihiin maba laha jir damqadaba ma laha wax keliya eh, maaragtay ay usoo jeedaan waxay tahay sidii ay maaragtay u raali gelin lahaayeen beesha caalamka looguna ammaani lahaa keliya inay fuliyeen shaqooyinkii loo igmaday ee beesha caalamku jiri ka fuliya dalka soomaaliya runtii waa wax aad looga xumaado in caasimadii muqdisho jaamacadaheedii cusbitaaladeedii dukaamankeedii eh, maaragtay danyartii danaysan lahayd intaba ay u xayiran yihiin eh, eh, booqasho madaxweyne waxaa xataa arkaya nin xildhibaanada ka mid ah oo isaga laftiisa shaqo tegi waayey oo maanta eedeynaya oo leh maaragtay caskartaa eh, eh, si xun noola dhaqantay oo qof kasta qofka jidka soo mara ama shacab ama eh, xildhibaan ama wasiir ma kala jeclaa oo maaragtay si waxay ula dhaqmayaan bili-aadinimada ka baxsan waxa qiraya xildhibaanadii baarlamaanka maanta marka maxaad umalaynaysaa bada aan cidna wax weydiinaynin oo shacab ah oo laga yaabo caruur toddoba caruura ninay u joogta maanta ee dukaankii uu ka xamaalanaya ama gaarigacantki uu ka xamaalanaya shan maalmood laga dhigay ee aan wadadii mari karin maxay taha marka maama maxaa lagu magacaabi karaa dawladiina sidaan yeeshay mise waa shaqaalo beesha caalamka u shaqeeya oo ninka imaanaya iyo shacabkaba ninka imaanaya ula darajo weyn runtii waa wax laga xumaado w waa tahay nabadan warsame waxaad la socotaa socdaalkan madaxweynaha turkiga waxaa ka horeeyey kii ururka igaad oo iyaguna muddo saacadaha uun ku shiray magaalada muqdisho waqti badanna loo xanibay ee dadka ku dhaqan caasimadda dabcan haddii arrintaasi iyo arrimo kaleo ka horeeyey iyo arrintan kale madaxweynaha turkiga xanibaadda ah la aqbalay maxaa diidaya in marka uu soo laabanayo madaxweynaha turkiga ama nin kaleo ajnebiga uu imanayo in la idin yidhaahdo haddii aad tihiin dadka magaalada muqdisho labaatan maalmood ka maqnaada caasimada oo iska xera guryihiinna inta madaxdaas ay ka dhammaysanayaan howlahooda taa maxaa diidaya haddii la ogolaaday eh, sidan maanta dhacday iyo maalmihii ka horeeyey horta runtii dadka reer muqdisho joogaaho waxa waayo xabsigay ku jiraan allah subxaana watacaala ay arrimahooda u bandhigeen uma umuuraan insha allah allah subxaana watacaala ayaa wax ka bedeli doona mar dhow haddii ilaaha yiraa waanoo kale ilahay ummadan ku fiirsan maaha yel mu'miniin ay leedahay dad waxawaaye waayo waxawaaye muslim muslimiinha ay leedahay wax walbay leedahay dad waxawey masaakiina waxa waxawaaye ay leedahay waxawaaye dulman marka insha allah dulmigaas anaga horta allah subxaana watacaala ayaanu bandhignay naloo geystay taas waxawey waa midaas hadaan taas uga gudba runtii dadka magaalada muqdisho jooga waxaweye sida uu runtii ninkaas aqoonyahanka u sheegay dibadana jooga waxawaaye waxgaradkana ah hada way xuquulka runtii dadka aho meesha dibada joogana kamid waxyaabaha runtii uu ku sawiro waaye dadka magaalada muqdisho jooga ee madaxda ka sheegta ee soomaaliya sheegta midka qoriga sida askariga ah waxawaaye jidadka taagan iyo midka ugu sareeya madaxweynaha ah runtii waxaweye waa dad ajanabiya iskana gada dadka ajanabiga waxaweye dibada ka yimaad hal qofo waxawaaye askarta shisheeye ah oo dalka soomaaliya joogta waxa waaye dadkooda xataa dablaha xataa ah iyo soomaaliya dhan waxa la qaybo badan halkanima in markaas inta ninkaas waxawey noolaada soomaaliyana dhammaantood la baabaasho runtii waxaweye raalli u ku yahay haddaysan raalli ku ahayna runtii waxyaabaha waaqiciga dhaca oo hadda waxaweye jiro wax ka bedeli lahaa hadda dadkaad aragtay oo weliba dilka iyo xabsiga iyo dhibaatada loo geystay oo abaaru ku kaban yihiin oo meelay ka shaqaysta laariga dekodii xataa ku ka camaalo jiray turkigu ka xoogay eerbarku waxaa ka cadaalo jira lagasoo buriyo turkigu ka qaatay ku waxawey meesha joogi jira waxaweye isbaaro loo wada dhigto waxawey guriga dadaada isbaaro kaga horeydo tii waxawey jiingad isa taga waxaweye lacag baada waxaweye ilaa jiingada ka dhameeyo ka bilaabo laga qaadaa waxaasoo runtii dhama waxaweye soomaaliya awal haystay haddana tan baa waxaweye loogu daray inti nina yiri aado xaaskooda meelaas inuu dabcunimo ku darsaday hadda wax dambe anaga haddaan reer muqdisho naafta runtii noo dhimanoo dambe ma jiro waxay ka dambeyn hoyimaad waxa wey waxa weeye waa allah subxaana watacaala aanaan nasri ka sugaynaa laakiin ummadda hadda dadkan haysata oo waxa weeye madaxwe isku sheegay oo runtii ummadda mas-uuliyiin uu sheega waa dadka noocaas u dhaqmaa oo xataa gara waaye waxaad yeele waxaad yeele ninka la asag runtii hadow maanta u tegi lahay oo ankara tegi lahay ama istanbul tegi lahay runtii waxa weeye hal xaafada looga xanimeen xaafada xaafad dadka eeraboorka ku dhow xataa looga xanimeen tuulo tuulada kamida looga xanimeen marka runtii waxa weeye dadka soomaaliya hadda madaxda u ah ama kuwa baarlamaanka ha ah sheegteen ama kuwa waxaweeye madaxda saraha oo madaxweyneha ra-iisul wasaaraha ku sheegay sara ha sheegteen waa dad waxa weeye hal qofo oo soomaaliya laga soo bilaabo raas xasan ilaa raas dadka jooga hal qofo oo ah kala qiimo badan oo kala sharaf badan oo istustuso dadkana ado dadkaasna waxa weeye iska gada waaye hadda allah subxaana watacaala ayaana xarabta xaaladda u bandhignay runtii kuwo oo dadka gumaysan jiray oo dadka isku gabi jiray waa tageen insha allah kana allah subxaana watacaala un baa aanu bandhigno waa tahay aad baad umahadsan tahay su-aalaha gabagabada ayaan idin siinayaa inagoo soo kookoobi doona insha allah cabdullaahi xagaley iyadoo dhibaatooyinkan aad ka sheekayseen ay jiraan haddana madaxweynaha dowladda hadal uu jeediyey maalmo ka hor waxa uu ku baaqay in dadku ay adkaystaan oo dhibka soo gaaraya waxaa nooga muhiimsan buu yidhi madaxweynaha turkiga oo imanaya magaalada muqdisho waana arrin taariikh ah fikirkaas ma qabtaa ma qabo waa ka kasoo horjeedaa weliba sababtoo ah waxa weeye <clears throat> madaxweynaha turkigu isagaa maanta tiisa u socda uma socdo dan soomaaliyeed haddii dadka laga daadhiciyey in eh, dowladda turkigu ay wado danaha shacabka soomaaliyeed waxaa leenahay taa anigu ma qabo sababtoo ah iyagaa qaatay qandaraasyadii hoose oo dhan iyagaa qaatay cayboorkii iyaga qaatay ilaa kawaankii maaragtay hilibka iyagaa qaatay meel kasta oo dhaqaale kasoo gelayay eh, shacabka soomaaliyeed eh, iyagoo toodii wataa in haddana aan ugu darno maanta in dadkeenii loo xayiro oo dadkii loo xirxiro oo qaar xabsiga lagu gora layidhah waa laydinka shakiyey iyo qaar guryahoodii layidhah kama soo bixi kartaan iyo ardaydii oo jaamacadaha laga joojiyay in loogu sii daro anagu ma qabo in loogu dulqaato taas waxaan leenahay ha soo booqanin soomaaliya haddii dhibaatadaasay booqashadaadu noo keenayso waxaan leenahay eh, hadii ummada soomaaliyeed muslimnimo wax loogu qabanayo oo turkigu waa walaalaheen hadda nagula talayo muslimkao dhan waa walaalo ma aha turkigu in markii ciraaq la duminayana waxaa looga duulay turkiga markii hadda afghanistan lagu duulayana ciidamada turkiga weli afghanistan dadkii galay kamid ahaayeen kuna jiraan ma aha in la yidhaahdo eh, maaragtay soomaaliya wax gaara u qabanayaan qaxootigii suuriya ayaa baraf kula dhimanayo xuduuda turkiga hadii muslim wax loo qabanayo kuwaasaa maanta mudan in loo qabto soomaaliya hadda shalay wax u qabteen waa ku mahadsan yihiin hadii yani maanta ay wax qabasho diyaar u yihiinna waxaan leenahay suuriya naga mudan ee eh, maanta ha loo qabto muslimka saas waaye yani hadii muslimnimo wax laisugu qabanayo anagu waa soo kacnay haddaan shalay kufnay maanta waa kacnay hadda kadib wixii qandaraas la gelaayo shirkadaha turkiga loo rabana shirkadaha caalamka hala tartamaano haddii ayaga muslimnimo loogu soo dhaweynayana hanoo mahad celiyaano ha yidhaahdaano soomaaliya ayaa muslimnimo qandaraas nagu siisay oo meel hebelaan ka shaqaynaynaa intaasaan ku dhisaynaa xisaab la og yahay ha lagula galo laakiin ayadoo ah garoonkii aadan caddi lagu dhisay dhaqaalihii dalka in maanta dal kale loogu mahad celiyo ee weliba madaxweynihii inta yimaado u waa furaya ani waxaan u arkaa inay khalad tahay waa tahay aad baad umahadsantahay boqol kiiba afartan iyo shan ay ka qaataan airboortka muqdisho dekedana sidoo kale in la yidhaha marka bilaashii noogu dhiseen oo loogu mahad celiyey waxaan u arkaa godob laga gelaya shacabka soomaaliyeed iyo qaranka weliba waxaad ka tagtay dekeda oo iyana ay maamulaan waa dekeday maamulaan garoonkay maamulaan waxaan ogeyn ilaa maaragtay in kaawooyinka lagu dumiyey dadkii eh, hal maalin oo keliya soddon sagax lagu dilay oo kaawadii qodanaysay kadib markii ay ka dhegaadeegeen inay ka guuraan waagi uu tarsan joogay ay ahayd eh, ilaa iyo hadda kaawooyinka qaardan ay qaateen oo aan la geli karin marka in loogu sii mahad celiyo oo shacabkii loo sii xayiro waa xisaab darro haysata shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan niigyada lagu qoro ee maaragtay ee afarta websayda dawladda la shaqeysa ay qotiyaa laydinku magagaalin runta u xisaabtama turki hadduu adduunka kala wax dhaamo waa idin dhaama waa arki doontaan hadduu dhibaato idinku hayna markaasa idin soo baxaysaa wixii qandaraas ah ee turki qaatay ee boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan uu qaadanayo in loogu sii mahad celiyo anigu ma qabo aad baad umaadsan tahay adigoo soo koobaya nabadoon warsame waa laga yaabaa in haddana madax kaloo shisheeye ah ama sarkaal etoobiyaan ah ay yimaadaan magaalada muqdisho oo mar kale la idin xanibo haddaad tihiin shacabka caasimada ku dhaqan marka maxaa idin qorshaysan dadka magaalada muqdisho shacabka ku dhaqan oo iska waxaa waaye oo dulman qof waxa waaye ama ethoobiyan askari ha ahaado ama mid libanes ha ahaado ama mid kale waxa waaye meelahan laga keeno iska adigu waxa waaye adigu askari iska dabla ha ahaado airboorka soo degaa inu shan maalin iyo wax lamida loo xanibo waxa waaye waa iska sugaynaa runtii waxa weye kuwa loo cerayo cadababa runtii waxa weye kuwaas kama qaymo badna oo shaksiyaal la keeno waayo marka waxawaaye hadii gaal imaaha dhilaho waxaweye iska unad waxaweyan xataa safaarad ka socda loo xanimaaho magaalada muqdisho waa iska waxaada dhaqameed ay u tahay iyadoo waxaweye qofkaas lagu weyneyha dadka jogan waxaweye lagu xaqiraaho oo runtii magaalada degan hadda runtii waxaweye waa iska sugaynaa runtii ilaahayna subxaana watacaala kolleyta waxay ila tahay ummado badana ummadan dadka dulmi ku haayay runti waxaana umalayaa ummadan waxa wey waay garataa waxyaabaha loo wado runtii nimanka turkiga la yidhaha aniga waxa weeye waxaan ogahay magaalada muqdisho aniga kama aanan bixin ilaa aan waxgaraday magaalada muqdisho dadkii joogaan kamid ahay meelna kama aadin runtii raashinka waxay keenaan haddaan faahfaahiyo waxa weye waxaa kamid ahay waxa waxa weeye adiga sagaashankii dhac ayaa ku jiray runtii waxyaabaha gobol sagaashankii dhac ayaa kamid ahay waxyaaba waxa weeye adigu kolley ka hor dhac ayaa kamid ahay waxyaaba dadku dhibaata ku gaartaa kamida dadka hadda waa dhisnay ay leeyihin waxawey hadda biyo fariisi ay noqdeen hal sano hadda kabacdi koo joogaa kamid maahan ayagaana marmaro waxawey meelaha iyagu marmaraan waayo maa kale beledka kale cidu ma dhisin hadda runtii dhaqaalaha lagu dhisana waa dhaqaalihii dekeda iyo aeroboortka laga qaatay oo weliba xataa waxa weeye faa'iidooyinka la qaatay lafahoodii lagu dhisay hadda waxa weye waxa weye waa nin jecel isaga xoolaha usalahay in loogu mahad celiyo looguna mahad celiyey wa tahay inti waxuu lamid yahay nimanka la yidhaha runtii dadka magaalada madaxda ka talidaa oo muqdisho waxay lamid tahay in waxa waaye gurigiisa ka loogu soo martiyey waxa waye umaa martidii waxa waaye inuu soortay isaga u mahad celiyey ummadii waxa waaye gurigiisa joogtar waxa waaye ku baabi'iyey hadda allah subxaana watacaala u sheegna in waxa waaye shan milyan oo dad shan maalin min leexanimo oo waxa waye ugu yaraan waxa waaye intaasoo kun xabsiyada la geliyo intaasoo waxa waye qofada caafimaad magaxiisa ee u socotay leexanimo oo dad u dhinto waxaa kamid xildhibaan geeriyooda xaafida layidhaha maantana geeriyoodan maqalnimo sawracadiisa meydkiisii la aaso aeroboortka laga dhoosiyo waxaweye waxlaabaha la xanimayuu kamid yahay hadda waxaasoo dhan umada soomaaliyeed way rogta wayna garataa wakti waxayna taa qof walbana waktiga ayaa qori doona